بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigani waa kii labaad ee ka mid ah min kitaab الsuنة لxرب ismاعيل الكirmani أbu محamed الxanظلي ama alqowl biاlmadhab ama sharxu ictiqaadi asxaabi اlxadiid saa doonta ku dheh adugu waa un inahaasu khuseeya xalay waxaynu soo maray darsigii koowaad muqadimadii yarayd waxaynu soo maray sunnada tacriifkeeda waxa sunno loo yaqaan iyo aqsaamteeda marka baab اlictiqaad iyo baab اlitibaac la joogo iyo ahlu sunnuhu inta ilaaq ee lagu ilaaqo ama qaabka loo qaybiye khaas iyo caam waxaynu kaloo soo maray madhabu asxaabi alxadiid ama madhabu salaf الsaalix waxaa lagu sugo waynu soo maray iyo imaamka tarjamadiisa inahaasaa u dooronaa darsigii xalay qaala اlimaam raximah اllahu taعaalى baab اlqowl biاlmadhab wuxuu baab yahay in la caddeeyo biاlmadhab ay muctaqad asxaabi اlxadiiث ama madhabu ahli الsunna wاljamaaca ayuu u baab yahay qaala abulqaasim abulqaasim xalaad soo marteen magacii ciisa bnu muxamed xadaثana abu muxamed xarb ibnu ismaaciil alkirmani qaala hada madhabu a'imaة اlcilm kani waxaa weeye waxay ku tageen culummada muslimiinta asxaabuulxadiidka ama ahlu sunnahoodii a'imaة اlcilmi cilmiga hogaanadiisa jamcu imaam iyo wa asxaabi اlahari aharka dadkii raaci jiray raadkii nebi moxamed iyo saxaabada dadkii daba joogay madhabkoodii iyo caqiidadoodii weeye wa ahli الsunnati iyo sunada dadka u saaxiibkaha ah, ahalkeeda ah almacruufiina lagu yaqaanay biha bisunna almuqtadaa lagu dayanaya bihim ayaga fiiha fi sunna dadka lagu dayda ee sunnada laga raaco ee la dabagalo madhabkoodii baynu halkan ku sharxaynaa oon ku caddaynaynaabu imaamku leeyahay min ladun asxaabi laga soo bilaabo asxaabtii nebi moxamed ilaa yowmina haada ilaa maanta laga soo gaadhood xilliguu sheekhu noolaa oo qarnigii saddexaad u jeedaa oo wa adragtu weliba aan haleeloon soo gaadhay man adragtu ciddii aan soo gaadhay oo min culamaa'i ahli اlciraaq culammadii reer ciraaq ah wاlxijaaz culammadii reer xijaaza madiniya makiya intii la halmaasha iyo washaam culammadii reer shaam dhulkan hadda falastiin iyo urdun iyo lubnaan iyo suuriya dhulkaas iyo wakayrihim culummada kayrkood reer ciraaq iyo reer xijaaj iyo reer shaam dadkaan ahaan yemani reer yeman iyo reer khuraasaan iyo kulli iyo wakayrihim calayha aan ku soo gaadhay calayha calaa sunna culummadii aan soo gaadhay ee reer ciraaq iyo reer xijaaj iyo reer shaam iyo inta kale aan la kulmay sunnadii aan ku soo gaadhay ka diindhigan haye ee caqiida u ahayd caddaynteedii buu marka baabkan khuseeyaa buu sheekhu yidhi faman khaalafa ruuxii garab mara shay-an shay oo min haadihi اlmadaahib madaahibta aan soo wada ah yacni masaa'ilka caqiidada iyo sunnaduu sheekhu tirin doona mid walbana marka madhab gooni u ictibaarinaya madhab asxaabi اlxadiiثi fi اliimaan madhab asxaabi اlxadiiثi fi اlqadar wاlqaضاء madhab asxaabi اlxadiiثi fii mowqifihi min الصaxaabati wاlimaama ilى aakhirihi madaahib buu sheekhu markaa ictibaarinaya faman khaalafa ruuxii garab mara shay-an min hadihi اlmadaahib shay oo ka mida caqiidadan asxaabu اlxadiid aw amase acana dura fiiha caqiidadaas iyo madhabkaas aw amase caaba cambaareeya qaa'ilahaa ruuxa sidaa yidhaahdee qaba caqiidada axadka qabee ummadda oogu yeedho ceebeeya fa huwa midkaa asaga a mukhaalifun waa nin sunnada khilaafay mubtadicun bidca la yimid khaarijun ka baxsan can iljamaacati kulankii asxaabu muslimiinta zaa'ilun mid weecda wey oo baal maray can manhaji aلsunna sunnada wadadeedii iyo wa sabiili اlxaqi xaqa nin khilaafay weeye oo ka hadalka hadal la ah sheekhu dhammaadka ee caqiidadu ku soo celin doonaa mid la midoo asaguna kanoo kale ah sheekhu wuxuu ihi wahuwa madhabkan aan soo wadeen sheegi doono madhabu ameda axmed madhabkiisii wey axmed ibnu xambal ashaybaani abu cabdillaah min amaة الsuنة وإسxaaq madhabkiisi wey ibn ibrahim bni mkhlid ama mkhlad cafwan oo alxandali isxaaq bnu rahuya wadaadkii loo yaqaano wey waana madhabu eh, cabduلlahi bn zubayr madhab cabdullahi bn zubayr wey wa cabdillaahi bn zubayr alxumaydi sheikhu اlbukhaari wa tilmidi shaafici wa saciid bni mansuur madhabkoodi wey saciid mansuur saaxib الsunan waad garanaysaa iyo wakayrihim culammada kayrkoodoo minman duul ka mida jaalasna aanu la fadhiisannay wa akhadnaa canhum alcilma cilmiga aanu ka qaadannay fa kaana waxaa ahaa min qowlihim ay min madhabihim wa caqiidatihim madhabkoodii caqiidadu waxaa ka mid ahaa aliimaanu iimaanku qowlun wa camalun wa niyatun wa tamasukun bisunna iimaanku waa maxay waa qowl weer lagu hadlo weeye wa camalun waa fal iyo dhaqan lala yimaado wa niyatu niyo wanaagsan oo lala yimaado weeye wa tamasukun ku dhegid bisunnati sunnada lagu dhego sunnada la qabsado waliimaanu iimaankuna yaziidu waa kordhaa wayanqusu waana isdhimaa halkaasuu sheekhu dhigay marka waa aragtan haddee hadalaad qiimo badan oo khulaasaysan weeye marka waxaa tilmaan mudan qodob muhiim ah aimada sunada wax ka qorta ama kutub alcaqaa'id wax ka qorta kutub alcaqaa'id aw sunna markay qorhayaan sunnada waxay ku tartiibiyaan calaa xasab ahli اlbidac ahlulbidaca khilaafay caqiidadan saxda ah ama madhabkan wanaagsan khilaafay sida ay u kala daran yihiin yay eegaan qaybo ka mida ah aimatu kadib qaabkaasay kitaabka ku alifahayaan wadaaddo waxay eegaan siday u soo kala horreeyeen bidcooyinkaas bidcaba bidcaday ka soo horraysay ayayay ku tartiibinayaan kitaabka oo bidcadaasi sunnadii ka soo horjeedda bay ku bilaabayaan sheegiddeedii qolyahaas ka digiddoodiina way ku xijinayaan maxaa yeelay in loo tartiibiyo marka calaa xasabi zamaani اlbidaci wa xuduudiha bidcooyinku kolba zamankay imanayeen iyo siday u soo dariyeen siday u soo kala horreeyeen loo tartiibiyo ayadoon la milicsanaynin sidaa ay u kala daran yihiin bidcooyinku qaabka waa loo alifaa waa sida uu maray alimaam abu moxamed xarb ibn saceel maxaa yeelay ahlulbidaca ee siday u kala fudud yihiin ayuu eegay waxaana u bidca fudud dadka uu ka hadli doono ahlulbidaca murjia ugu ron murja'a u bidca yar bimacnaa u bidca fudud bimacnaa dembigay galeen baa ka fududka kale kuwa kale ay gelayaan dhan kale haddii loo dhigo simbiraxada iyo khaladka ka yimid ahlulbidaca kale ayaa ka weyn oo ka daran midda ka timid murji'ada saasuu marka ugu hormariyey waana sida uu yeelay cabdullahi bnu axmed fii kitaabi asunna aliimaan buu ku bilaabay uma radda cala almurja ilaa aakhirihi sidoo kale waxaa sameeyey eh, alkhalaal abu bakr alkhalaal fi kitaabi الsunna ibnu baطa fi اlibana alimaam eh, albukhaari fii saxiixihi sidaasuu ku socdaa inaad aragteenba waa laga yaaba badankiin bukhaari waa aragteenoo kitaab aliimaan buu ku bilaabay markuu ictiqaadka ka hadlayay caqaa'idka iyo sunnada ugu horaysa uu ka hadlo bukhaari waa kitaab اliimaan kadibna murjuu radiyey iyo adiladii radin lahayd buu isdaba dhigay wuxuu u dambaysiiyey alraddu cala aljahmiy kitaabkuu ku gebagabeeyey oo ogtihiin bay ila tahay kitaabu tawxiid waraddi cala azanaadiqa waljahmiya u dambeeya kitaab marka waa maxay waa tartiib alcaqaa'id madaahibtii iyo aqwaasha ahlu sunna in la tartiibiyo calaa xasabi bidaci ahli eh, albidac siday u kala fududaayeen wadaaddaha qaarkoodna waxay sameeyaan barhkood in bidcooyinku siday u kala daran yihiin laga bilaabo oo marka murji'i iyo lasu fiiriyo jahmiyo iyo qadariye iyo khawaarij say waa waa sidee waxaa weeye waxaa u daran jahmiya u daran kitaabu اlasmaa'i wasifaat bay ka bilaabahayaan waradd cala aljahmiya ragga sidaa yeele waxaa ka mid a alimaam hibat اllahi الطabri kitaabkiisa sharxu ictiqaadi ahli الsunna wاljamaca oo kutubta u waaweyn ahlu sunna ay qoreen ku jira bayhaqi alasmaa wasifaat marka rag baa sidaa sameeya ayib nimanna waxay fiiriyaan xuduudka see u soo horraysay ahlubidcu say u soo kala horreeyeen ahlubidcu u horreeyee sunnadii nebi moxamed baal maray ee ummaddii oo midaysan ganta faruuray ama dhantaalay yay ahaayeen khawaarij aradda cala alkhawaarij bay ka bilaabahayeen raqaabka wuxuu ku alifanaa way jiraan waxaa inaga khuseeyaa hadda sheekhu wuxuu u tartiibiyey tartiibka ahlu sunnuhu u badnaayeen oo ah in lagu alifo kitaabka uu ku socdo bixasabi khifati اlbidaci bidcati wa khiladatiha adkaanteeda iyo qalafsanaanteeda iyo fudaydkeedaoo xagga marka la fiiriyo mukhaalafa lisunna ayib bidcada markuu bidca oogu fudud waxaa weeye waa bidcatu almurjia murjiada sunnadii bay baal mareen way garab mareen khaladkay ayagu galeen baana dhaama khaladyada kale waynu gaari doonnaa iyadoo sidaa tahay waxay salafku ka yidhaahdeen sheekhu wuxuu idhi aliimaanu iimaanku qowlun wa camalun wa niyatun wa tamasukun bisunna cibaaraad badan oo uu shaekhulislaam ku sharxay kitaabu aliimaan alkabiir iyo kitaabkii sharxu xadiidi jibriil iyo meelo kaleba ayaa iska jira waxaan hadda inaga khuseeya iimaanku luqatan waa atasdiiq wadaaddo waxay yidhahdaan maye waa aliqraar niman beel buu ku dhuftaa luqada wuxuu doonay ha noqda iqraar buuna u badan yahay min xayu luqa marka la fiiriyo tasdiiquna diidi mayno laakiin tasdiiqi in qalbi basa lagu koobo ayaan diidannahay iimaanku marka waa inaad wax ictiraafto ood u hoggaansanto ood u khulduucdo fa aamana lahu luut ayib aamanaa billaah idan waxaa weeye waa hoggaansan ama khuduucid ama rumayn weeye luqa'aan sunnada tacriifkeeda fi liimaan ama istilaaxa ama sharcanna waa sida sheekhu uu kuu sheegay aliimaanu qowlun waa weer lagu hadlo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah wa camalun dhaqan weeye waxaad ku ashahaatay eed ictiraafteed sheegatay dhaqankeeda waa in lagaa helo oy kaa muuqato ood ku aqdaamato iyo waniyatun daacadnimo iyo sidqi iyo ikhlaas weeye waxa aad tidhi eed ku dhaan aad ku dhawaaqday xaggana aad ku dhaqmayso waa inaad niyo oo la timaado daacadnimo ha lagaa sheega aysan kaa ahayn munaafiqnimo aysan kaa ahayn dana kale aadan ku doonin dar ilaahay waa inay kaa noqoto adoo dar ilaahay oo la yimid weedha ayadaa iyo dhaqankaadi camalkiina lagaa helay ashahaatay oo aqwaashii loo baahnaa la yimid haddana adugu iskama jeexan kartid ee watamasukun bisunna iyo qabsasho lagu dhagoweeyo sunnada iyo ariiqa nebi maxamed iyo saxaabada waa inaad oola timaado acmaashaas iyo aqwaashaas iyo caqiidadaas sidii ay nebi maxamed iyo saxaabadu oola iman jireen haddii kale ariiq adugu aad jeexato bidcuu kaa noqonaya sheekhu wuxuu uhi waliimaanu yaziidu waa kordhaa wayanqusu waa isdhimaa iimaanku waa kordhaa waana isdhimaa maxaa yeelay iimaanku inuu kordhahayo xaggana isdhimahayo waa shay iska fitri oo caqli ah intaan la gaadhinba adilada sunnada iyo kitaabka iyo ijmaca aan la gaadhin maxaa yeelay iimaanku waa shay ikhtiyaar ah shay la doorto wey kufriguna waa la doortaa oo ruuxan mukalafkaa dooranayo asagaa isagoon la qasbin oo la dirqiyin la imanaya wax walbo ikhtiyaari ana yaziidu wayanqus taas muran ma laha shayga adugu aad doorato shayga lagu khalqay ilaahay kugu abuuray ee adugu wax khiyaara aadan ku lahayn meeshuu rabbi dhigay buu taagnaanaya hadduu kordhiyana allaa kordhin haddii uu dhimana allaa dhimi laakiin waxa adugu aada dooranayso eed samaynayso waa biyahaad cabbaysoo kale biyaha mar waad yaraysan marna waad badsan mar waabad iska dayn marna waxaa wey waaba isku ganac goyn waxaan adaa dooranaya ikhtiyaar maadaama uu yahay iimaanku fal ikhtiyaariya ictiqaad ikhtiyaariya uu yahay ood adugu la imanayso waxaa weeye kolba waxaad kala timaado ku xidhan yahay kororkiisu isdhimiddiisuna waxay ku xidhan tahay kolba saad u gaabiso aad adugu tiirahaada aad u gaabiso gaadhiga marna xawaarihiisa waa la kordhiyaa marna waa la gaabiyaa kolba waxay ku xidhan tahay ninka darawalkee wada siduu asagu markaa raba iyo waddadu haysto iyo gaadhiga muxuu ahay xawaarihiisa camalkan aad la iman iyo cibaadadan iyo alla kacabsigan maadaama adiga aan lagugu qasbaynin wax maanka adiga maskaxda aad ka samaynaysa ay tahay kolba aday kugu xidhan tahay iyo iyo gaabintiisa iyo marka lama odhan karo ma kordho lama odhan karo isma dhimo adaa og shalay camalkaad la timid iyo maanta inuus isku midna waad og maalin maalin baad marqaami ood fahmaysan intaasoo jallaado qur'aan aad ka tuuri sadaqaadkaad bixin adoo dhan baa waswaasaca muslimiinta xataa kaa agnoolaan maalinna salaantaaad naga qaadayninba mataa mise ma ah sheekhow iska waran nabad weeye u dhaafi mayse indhahadaaba bedelanba waa lagugu fadhiyaa waxaa maadaamuu camal ikhtiyaari a yahay inuu kordho oo isdhimo waa shay daruuriya ah, laakiin waxaa way hadday bidca ku gasho oo balaaya kugu fadhiisato waad iska inkiri laa yazni الzani xiina yazni wa huwa muؤmin walaa yashrabu اlkhamra xiina yashrabuhaa wa huwa muؤmin walaa yasriqu الsaariqu xiina yasriquhaa wa huwa muؤmin idan intaadan zinada ku dhicin ood khamrada aadan cabin oodan muxuu ahaayey adan waxadin iyo markaad falkan samayso miyaadan ogeyn adugu iimaankaad inuu kala fiican yahay adoon cidnaba hadda uusan kuu sheegin baad og tahay maalinkaad waxaan aad ka leexatid ka sarigato inaad fiican tahay maalinkaa derderte eed samaysana aada liidato wax sikaa yahay culama alla ii duceey adii beryahan sidii maba fiicin waa isgaran la'aaye marka waa shay iska fitra ruuxa bini aadamku balil insaan calaa nafsihi basiira nabigu wuxuu ka yidhi gabdhihii muslimaadka ahaa iyo dumarkuba naaqisaatu caqlin wadiin naqsigaa naqsi loo haysta ma aha kutubta horeynu soo sharxaynu ku sheegnay laakiin waxaa weeye gabadha muslimadda markay dhiigga hesho maadaama aysan soomaynin xaggana aysan salaadaynin cibaadaad badanna aysan la iman karin ninkii ragga ahaana asagu uu cibaadaad badan la imanayo marka laysu fiiriyo laysbarbardhigo acmaashoodii kee wax badan ninkii ragga ahaa idan isagaa wax dheer gabadhi looma haysto waa qadar rabbi baa ku dhacay oo waa wuxuu rabbi ku khalqay laakiin iyadooy sidaa tahay oo cudurdaar leedoon loo haysanin waxay ka tagtay ayaa haddana ninkii wax badan la yimid haddii ilaahay adigu xoolaha kugu yareeyo xoogo yar ku siiye nina wax badan uu siiyo soo ma kale xoolo badnidiin laakiin adigu ilaahay kuma haysto kuguna ciqaabi maxaad xoolo badan u yeelan weyday intana rabbi kuu qondeeyey ninkan intan la siiyena dalika fadlullahi yuutiihi maa yashaa gabdhuhu marka wuxuu yidhi in allaha kataba calaa bani aadam weeye hawsha ayada ee caysho hasdhibookii nabiga kur sal l slam xadiidkii aad garanaysaan kulligii taqane soo qabta ninkii munkar arka xadidka abi saciid fi saxiix muslim man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadih ninkii munkar iyo xumaan arka gacanta ha ku dooriyo hadduusan karaynin afka ha ku dooriyo or waxaan iska daaya ha yidhaahdo allaan allaa reebay oo waa xaaraanoo ma bannaanee ka fogaada hadduu kari waayo qalbiga wixii ha ka naco ilaahu adina wax kagama qaban karo afa iyo mxuu aha dibnana kama hadli karo qalbiga inaad ka nacdo nebigu muxuu yidhi wadaalika adcafu liimaan ninka asagu af iyo adinba wax kaga qabtay iyo adugu inaydan sinayn waad og tahay khayr allah ku sii xil badan baad u ducaynaysa daad fiicanta inuu tilaabe ku dheer yahana waad og tahay akmal اlmuminiina iimaana muxuu subanuu yihi khuluqan akmal haddii la yidhi aan qasbaa yal naqsi baa meesha yaalla waa shay iska fitri ah muminiinta waxaa u iimaan badan ninka u dhaqan wanaagsan ee u khuluq wanaagsan ninka khuluqa laga waayey waxaa weeya haddii asagu waa waxbaa ma hayo alxayaau shucbatu min aliimaan buu sobanoo yidhi xishoodku waa qayb ka mid ah iimaanka bal dhanka kala fiiriyo dadka muslimiinta iyo aadamuhu sooma kala xishood badno haddii layidhi xishoodku waa qaybdii iimaanka ka mid a iska badaa iimaan xishoodkeennu ma kala badan ma kala badno nin baa sariiganhayo xataa inuu wejigaadaas fiiriyo rag iyo dumarba xataa aan kari karin ilaahay geliye xishood iyo sariigasho iyo isha hoos inuu eh, dhulka u dhigo nina inuu aayad iyo xadiis isku qabtaba mooyeen waa ku dardarahayaa dadku isku xishood maaha haddaysan isku sariig iyo isku xishood ahayn maaasha maxaa ka soo baxay isku iimaanna ma aha sida xushoodkoodu u kala badan yahay yuu iimaankooduna u kala badan yahay marka nuqdadan la fiiriyo marka waa shay iska fitria laakiin waxaa weeye dad badan baa yaa ku khaldamay sheekhu wuxuu idhi aliimaanu yaziidu waa kordhaa cinda ahlicilmi wasunna biaacaat aacada ilaahay la aeeco ku kordhaa waa iska ogyahay wayanqusu waa isdhimaa oo waa yaraadaa bilmacaasi cinda ahlisunna xataa laa yabqa minhu shay suu isu dhimahayo isu gurahayo haddaad adigu barbaarin weydo ood kobcin weydo iimaankaadii ood daryeeli weydo ood difaaci weydo suu isu dhimahayo u gurmahayo u dhammaanaya xataa laa yabqaa minhu shay buu tegahayaa shaygu hadduu isdhimo shaygu hadduu kordho su u socso meel meel fiican ma gaadho meesha u dambaysaa hadduu isguro oo maynas ku bilowdana haddaan la qabanin oon la hor istaagin muxuu samayn sakxad buu tegahayaa xataa laa yabqa minhu shay sidaas wey marka lasoo khulaasay iimaanku wuu kordhaa min jihati amri rabbi subxaanahu wa tacaala wa min jihati ficli اlcabd labadaas daraf weeye iimaanku wuu kordhaa wuuna ziyaadaa laba dhinac bay ziyaadoo ka timaadaa amarka rabbigay xaggiisa iimaanku waa ka kordhaa adiga falkaada iyo addahaada iyo waxaad samaynaya cibaadada iyo diinaad la imanna waa ka kordhahaya maxaa jira xagga rabbi waa ka kordhaayo waajibaadka dadka ilaahay uu saaray ma sinno nin baa salaadii laga rabaa oo waa dadkaa de waaweynee qaan gaadho o waajib ku tahay salaadii soonkii zakadii xajkii jihaadkii hijradii wax walbo waajibaada nin baa laga rabaa inuu la yimaado ilaahay saaray awooddeedina leh ama maalkeedii leh ninna wax yar baa waajibaadka ka saaran xajna kuma waajibin zakana kuma waajibto soonna waa ku waajibay salaadna shantii arkaanulislaam ninkii intuba ay saarantahay la imanaya iyo nin laba ka urursaday ama saddex ma idan min jihati ficli اlcabdi iimaanku waa ku kala tegahaya oo ku sinaan maayaan isku waajibaad ma isku awood ma isku waxqabad ma isku cibaada ma nin baa hariya habeenba wardin oo qur-aanka akhriyay oo salaatliilka tukan oo sadaqaadka bixin oo salaad jamca aysan dhaafaynin oo waalidkii baari u ah oo muslimiinta wax taraya kaalin walbo islaamku uu ammaanay nin baa taagan ninna xoogow reer dhaqaalo iska wataa masima yihiin abadan yani waa shay iska daruuri ah waxaa isku dhiban ma aha min jihati ficli اlcabdi waa lagu kala tegi oo addoommuhu isku awoodna ma aha isku waajibna ma aha xataa xagga cilmiga waa sida ninka waajibaadka badan u saaran yahay waajib walba cilmigiisii aqoontiisi buu yeelanaya ille waxaad samaynaysa wa inaad garanayse ninna intan yare uu asaga saaran buu aqoonteedii leeyahay cilmigii bay ku kala tageen ee camalkiina waa kala tegahayaan isagoo camalka cilmiga mujmalka kulli ina saaran yahay haddana tafsiilkaynu ka hadlayna min jihati amar rabbi waa dhanka alabtarkiyoodu saxaabadii hore iyo muslimiinta hore maka ku geeriyooday iyo saxaabadii dambe ilaa uu nabigu dhimanhaya taagnaa ma isku aqoon bay ahaayeen ma isku waajibaad baa saaraa dadkii geeriyooday ay khadiijo ka mid ah hooyadeen khadiijo ka mid tahay ayagoon iyadoon la farad yeelin salaadahan shantee tukataan soon iska badaa zaka jooji xaj jooji jihaad iyo hijro jooji salaad shahaataynka iyo tawxiidka iyo caqaa'idka waaweyn iyo akhlaaqdaa guud bay ogeydoo ku dhimata alyawma akmaltu maalinkay degaysay iyo ayuha lmudair qum faandir maalinkii socotay ee bilaabatay isku diin iyo isku awood iyo isku waajibaad isku iimaan iyo isku aqoon baa la ahaa iimaanku waa kordhaa min jihati rabbi buu ka kordhaa min jihati ficil cabdi buu ka kordhaa waana isdhimaa xagga rabbi buu iska dhimaa a muxuu ahaaye xagga amarka maxaa yeelay wax yar baa rabbi ku saaran adugu marka la fiiriyo qudradaada iyo awooddaada iyo waxa ku saaran idan waajibaadkii nabiy llaahi maxamed saaraa iyo saxaabadu ma isku mid ba malaa'igta hawlaha ay iyadu taqaano ama ay la socotaan waajibaadka saaran iyo ka suubanaha isku mid ma ah iimaan اmalaaئika iyo iimaan اlambiya baa kala duwan iimaan اlambiya iyo keennaa kala duwan aliimaanu yaziid wayanqus waa sida labadaa dhinac buu ka kordha nabigu muxuu ka hadlay xadiidkii shafaacada garanaysa caanka ah naarta waxaa laga soo bixin he man kaana fii qalbihi miqaalu darati min iimaan wax yar oo saxar yar tif yaroo iimaana qalbigiisa ruuxu laga helo naarta ku waari maayo haba gala marka hore idan haddii miqaalu dara la yidhi nin baa dhiil dhanoo iimaana ka buuxaa nin baa dhowr letir ka buuxaan nin baa laga yaaba dhowr foostoo iimaana inay ku jirto nin baa dhowr webi dhan webi dhanoo iimaana dareersan haya dadku marka nabigu waa kuu sheegay miqaalu darati min iimaan marka haddaad ka soo istaagto iimaanku ma kordho mana nuqsaamo waa waxa la eedahaye uu ka hadli doono imaamku sheekhu wuxuu hi wayustathnaa waa la soo reebtaa fi liimaani iimaankaa la soo reeban oo waad waad afgobaadsan weeye haddii lagu yidhaha ma mumin baa tahay hayra laakiin anlaa yakuuna alistinaau shakan laakiin istinuhu waa inuusan noqonin shaki aad iimaankaada ka shakisanta wayustanaa fi liimaan iimaankaa la soore waa maay waa in sha allah baad dhihi doonshakhaa sheegi doone ayra an laa yakuun istinaau shakan istidnuhu waa inuusan laakiin noqonin shaki aad iimaankaada ka shakisan tahay inamaa hiya istidnuhu waxaa weeye sunatun ariiq weeye saxaabo iyo ambiy muxuu ahaa taabiciin ku tage maadiyatun tagtay fi saxaabati wataabiciin wa amat اlcilm can ilculamaai culamada ka tagtay culama saxaaba culama taabiciin atbaac taabiciin sunno iyo ariiqay mareen wey ee ma aha shaki aad iimaankaada ka shakisan tahay tiibuu sheekhu u gudbo wuxuu ku yidhi waidaa su'ila arajulu ninka haddii la weydiiyo amu'minun anta ma mu'min baa tahay fainnahu yaquulu wuxuu ku afgobaadsan ana mu'minun in shaa allah mu'min baana haddii alla yidhaahdo yacni waa soo reebasho haddaad tiraada mumin baan ahayoo shaar weyn gashato waxaa laga baqahayaa horta inaad cujbi kugu dhaco oo isbumbuuniso ilahayna wuxuu uhi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa soomaalida warkaa way yaqaanaan waxaad dihi sheekho waxaan xoolahaadi ma aha sheekh anaa sheegta waan sheegtaaba ku leehay beertii aan ku dambaabahayey guriga asaga ahaaya anigu aan sheeganay wuxuu leeyahay wax oo dhan milkigeeda waxaa iska leh subxaan qaadirkaa iska leh oo adigu wadaadu meesh maxaad ka tahay waan sheegtaa hadda waxaa weeye mumin baan ahay insha allah yani isma sii hube mumin baan ahay islaantii la yidhi masaajidka jeex maxay tihi isma hube cid kale u dhiibay tiri soomaalidu dhaqan fiican bay lahaydoo masaajidda marka la dhisahayo oo dhulka u horreeya la jeexahayo nin qiimo badan oo wanaagsan oo ahlu khayra oo awliya ilaahay raadiyaan haddii la waayo haweenka midda u qiimo badan ee u salaad fiican ee muxuu ah raalliyada ah naashisa lama rabo makaroofi oo firfircinaysa lama baaro marka oy leeyihiin rabbina way adhecday wadaadkeedana way ku fiican tahay diinteedana way ku fiican tahay baa la soo qabtaa qolyaha masaajid seexday baa la yidhi inay dhistaan damcay markaasay iska baadheen ruux belgonfid u horeeya ku dhufan lahaa astadii masaajidka laga jeexay meeshii astaamayn lahaa islaanta u qiimo badnayd bay iska soo xuleen ayadoo markii gonfida qaatay oo ku dhufati waxay ti isma hube waxaad bal cid raadiyo gonfidna way turta iyo garweynti hadda marka waa maxay mumin waan sheegtaa way ismase huba wey insha allah wax kale ma ah ma ilaahay wuxuu kuu diray inaad siday ahayd oola timi miyaad hubtaa ma hubtid nin awoodi karana maba jiro allahuma inuu ambiye iyo rusul iyo malaa'ig ba yahay mooyee ilaahay wuxuu kuu diray ee uu rabay boqol boqol la timaado way adag tahay xataa haddaad la timid ilahay inuu kaa aqbalay war ooma haysid waxaad ku dhiman war ooma haysid marka waa maxay tawaaducan inaad u tidhaahdo iyo inaad barakaysi u tidhaahdo iyo in aad u tidhaahdo in laga aqbalay ma hobtid iyo inaad u tidhaahdo addaheedii sida loo baahnaa ma oola timid afartaa wejba waa la sheegaa laakiin midna ahlubidca baa iskale saddexna waa ogol marka waxaa weye istidnuhu ma aha shaki iimaanka aad ka shakisan tahay waa maxay waa soo reebasho waa afgobaadsi waa barakaysi isimka ilaahay in allah idan latadkhuluna اlmasjid اxaraama in shaa allahu aaminiin idan tacliiq mehe ilahay waa huba in la geli doono maa maxay adaa lagu barahaya inaad hadalka raaciso in allah oodan bir ku goyne reebo afeef yar baad samayn waxaa la yidhi aqalkaada hortiina ood baa la dhigtaye hadalkaada hortiina afeef baa la yeeshaa wuxuu yihi marka sheekhu waidaa su'ila الrajulu amuؤminu anta fainahu yaquulu ana muؤminu in sha allah inaad ilaahay rasuulkiisu rumaysan tahay shiki kama qabtid ma tahay mise maaha adugu waad og tahay waxaa tahay waad ka warqabtaa waad iska warqabtaa alla iyo rasuul inaadan beeninin caqiida ahaan waad is og tahay laakiin waxay kuu direen ma la timi la rabay inaadan la imaanina waad sogta in badanoo kamida waa iska warqabnaa marka in allah iska dhaha ayib haddaad adu eed anugu ragga waxaan ahay inay labaxsa ka taabto wax iga dhiman ma jiro oo waan gengimanoo waan buuxaa oo iimaanka halkaas xurhku i jooga aad leedahay haddana waxba ku yeeli mayse in sha bal raaci iska barakaysa kelimada rabbiga iyo tacliiqaas iyo soo reebeeshadaas taskiyadana in laguu sheegay ku fiicanta ad u haysa sheegi annagu inaan ku sheegno waa nin fiicanba anaa fiican mumin baanahay ka leexda ma fiicno seeduba ee in laguu sheegaa fiican marka in shaa allah waxba ku yeeli mayso ow amas wuxuu dhihi mu'minun arju inaan mumin ahaan rajaynaya waa waa qudaraydhaya aw yaquulu wuxuu odhanhayaa aamantu billaahi wa malaa'ikatii wa kutubii wa rusulii war ninya xagga ay dhigeen alle iyo rasuulkiisi iyo malaa'igtii rusushuba iyo kutubta waa rumeeyey iimaanku waa hawlo badan yahay ee badda hay gelin lakin waxaan ku hubaa allihi rasuulkiisa waa rumaysnahay oo malaa'igtii baan rumaysnaha oo kutubtii baan rumaysnaha oo rusushii baan rumaysnahay laakiin muminkii la rabay ma tahay muminku waa lafdi word ammaan weey waa wuxuu ilaahay ku ammaanay dadka muslimiinta ah dad khaasaa lagu sheegay mumin haddaad noqoto dhabana jannadooda waa diyaar magacii noocaas ahaa taargada inaad iska qaadato si sahalna aad kula kacdaa la diidan yahay sheekhu marka intaasuu ka hadlay intayna ka baxin istinaha culummadu waa saddex qaybood masalatu اlistinaa qole yidhi in lasoo istinoodo waa waajib haddii lagu yidha ma mu'min baa tahay inaad tidhahdaa mu'minun in sha allah ood in sha allahu raaciso ama arju raaciso iyo wixii la halmaalay alfaad ah waa waajib bay yidhahdeen in laga tagana waa bidco waato u mari doono ismaaciil kirmani waana siday u badan yihiin asxaabu xadiidku qolyo waxay yidhahdeen ayagu in la yidhaahdo istinuhu waaba xaaraan bay mana banaano kuwa ahlu sunna ma aha asxaab alxadiidna shuqul kuma laha waa ahlulbidac murji'ada iyo ashaacirada iyo jahmiyada iyo ilaa aakhirihi oo dhan baa qaba waa xaaraan bay in sha allahu iyo arju midna lama odhan karo oo maxaa jira ma iimaankaaba ka shakisantaha shiki wey waxaad la ordayso in sha allah waa maxay waa adoo idhaydhaan islaan yahay waad furan tahay in sha allahu tacaala mana furmaysay dhaheen haddaad marka in sha allahu tidhaahdo iimaankaadii ka kac wey waad shakisan tahay gaal baabad noqonaysaa marka saadan u gaaloobin bay dhaheen in sha allah laga cararo ma mumin baa tahay ana muminu taagno dhaheen weliba xaqan cind allahi ku darbay dhaheen qolyo ka mid a ahlulbidca mumin dhab aan ahay oo weliba wa cind allahi aniguna waan ahay ilaahina wuu og yahay bal dhiiranaanta eegda meeshay marhayaan meeshay gacantogleynha nimankaa eeg h waa waa jura cal allahi subxaanahu wa tacaala qolyaha waa ahlulbidac jamaaca min ahli sunna ayagu waxay leeyihiin istidnuhu waa bannaan yahay yajuuzu bictibaar walaa yajuuzu inaad tidhahdaa mu'minun arju insha allah way bannaan tahay adoo oga jeeda acmaashaydii iyo waajibaadkii iyo iimaankaan layd in la aqbale war sidii la rabe oo lama imanin allah hana cafiyo ina alla hay dhaafo wixii la ii diray inaan qabtay war aan dadaale xataa meelun baan ka gaasira salaada hadda aan tukanayna ceshay soo socota nin baa sidii la rabay u tukanaya shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo sunankeedi wuxu dhan dhamaystiri nina wuu ka galowgalowsiin nina asagoo iimaankiiba la tukada si fiican yeelay buu qur-aan badanna akhrin maha iyo cibaado badanna ma jirto qalbigiisi ma joogo waa maqan yahay suuquba jiraaba berri aroorti meeshuu u fardan lahaa buu ka fikirhayaa caawa markuu dheelmado islaanta iyo carruurta soo yaaci lahaa wuxuu ku dheelaabu ka fikirhaya qorshuba degahayaaba siyaasad iyo dawlad maamulkeed buu ka dhex wadaa ceshaha dhexdiisa salaaddiisa wax yar buu ka xusuustaa nina qalbi degan buu ku tukaday labadaas salaadood ma siman yihiin ma sinno bini aadamku wuxuu ku saman yahay ma jiro siyadoba ilaahay baa awood leh marka jurada looma baahno marka waxay dhaheen qolyaha saddexaad wuu bannaan yahay istitnuhu adoo u jeeda iimaankaadii naqsigii gaadhay waajibaadkii laguu dira inaad gaasirtay gebidhacaadii aqbal la'aantaadii khaatimadaadii iyo waxaad noqon doonto idan taasi way bannaan tahay mana bannaanayn bictibaar aakhar haddaad shakisan tahay oo ka shakisan tahay alle iyo rasuulkiisi iyo aakhra miyaadaan rumaynin ma suhube waa laakiin waan isleeyahy waad rumaysay ma suhube inaan rumeeyey bal aan fiirinna haddaad tidhi taasi waa gaalnimo war hawsha go oo jasmi inaad ilaahay rasuulkiisi rumaysan tahay laakiin wax kaa dhiman yahay ictiraaf dadaal inaad waddo laakiin weli ayfaanoo la fara kama qodno tahay ictiraaf saasaa la rabaa baashu ku fiican tahay marka yajibu iyo yjuuzu baa ahlu sunaha laga yaqaanaa labada madhab ahlu sunuhu leeyihiin midka horena u badan yihiin ka odhanaya ma banaana istinuhu waa madhab ahlulbidac taasi marka waa iska khulaaso kooban sheekhu wuxuu yidhi hadduu caddeeyey madhabkii ahlu sunna sheekhu hadduu caddeeyey khulaaso masaa'il badan waxaan u tala saaranaya on oga tagahayaa rasaa'ilkii hore abu cubayd kii ibn abi shayba maxaa ka dambeeyey qaadi eh, eh, abu yacla baan u tala saaranaynaa marka uun taaku maadaama uu kooban yahay wuxuusan qaadi karin saari mayno wuxuu ihi sheekhu markuu sunnadii caddeeyey muqaabilkeeda waa in la sheego ahlu sunna halkaasay yidhaahdeene ahlulbidac sheekoo ka warran wuxuu ihi waman zacama zacmi buu ka cabiray inta badanna wuxuu noqdaa iftiraaga iyo kadibka zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu bi'sa maطiyaة الrajuli zacamuu marna hadda way noqotaa khabar xaqiiqay noqotaa laakiin saasay u badan tahay wuu cabiray laakiin muxuu yidhi wman zacama ruuxii sheegay ana aliimaana iimaanku inuu yahay qowlun weedh lagu hadla keliya bilaa camalin oon dhaqan wadanin iyo usluub iyo alla ku xidhan fahuwa murjiun waa mubtadic murji min alirja ism faacilo waxaa maxay laga keenay min alirja wa huwa taakhiir dibdhigid weeye dibdhigiddaasaa laba macno lagu xambaaraa macnaha koobaad camalkiibay ka saareen iimaankoy ka dibdhigeen oo iimaankii bay ka dhigaan qowl mujarad ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuululah keliya iimaanay dheheen salaada iimaan ma ahay dheheen oo soomku iimaan ma aha oo zakadu iimaan ma aha oo xajku iimaan ma aha oo hijradu iimaan ma aha oo s dadka in samaha la faro xumaha laga raba iimaan ma wax walboo diinteennu ay waajib yeeshay oon shahaatooyinka in lagu dhawaaqa aan ka ahayn maxay yidhaahdeen iimaan ma aha bilaa camali fahuwa murjiun waa muahir ka saaray acmaashii iimaankii ka saaray dibna u dhigay aad waxaa u sharxay qadiyadaada alimaam ibnu e, jarir aabari fi kitaabi tahdiib اlaaaar mujaladka e, ku saabsan axaadiis ibn cabaas markuu maraya aad u sharxaa taakhiir ayb qur-aankana waa ku timid arjih waakhaa arsil fi madaayini xaashiriin sooma taqaanaan arji waa maxay koro dib u yarkaada degdeg yidhi intay nimankiisu xarada waaweyna ka imanayaan bal muuse iyo u yarkaadi foodaynu gelin doonaa marka dib bay u dhigeen wey waliba waxay dhaheen irjaagan waxaa laga keenay min alrajaa waa maxay ninkii intaa ku dhawaaqay ashahaatee dibnihiisa qowlkaa laga helo waxaan u rajaynaynaa jannada inuu ku dhufleeyo waa alrajaa waxay hunguri gelin hayaan oo rajo oo kaar cad nin walboo laga helo qowlkaas wuxuu doonayaba ha qulbo wuxuu doonaya ha kharibo zinada ha ku qabaysto khamrada ha ku qabaysto xaaraanta ha dhexbooda intaa ma ka helnay warkiis waa diyaar bay leeyihin jannu ku dhuflaynaya ballamka ilaahay saasay leeyihin marka waa maxay murji imaa min alrajaa'i wa imaa min alirjaa'i wahuwa taakhiir kaas hadda taakhiirkaana loo badan yahay saasayna salafku badankood ku fasireen in rajaa lagu fasiro waadan buu yimid mutaakhiriin baana la yimid xukun buu saare waa aragtaa hadda ogow hadda bidcadii haddii lagaa helay muxuu ka dhalaliya wadaadku ism faacil buu kugu dhajinayaa fahuwa murjuun ay mubtadicun farqun bayna alficli wاlfaacili ma yaqaana xarb saciil akirmani ahlu sunnana muusan ka soo gaadhin haddii bidcada lagaa helo ism faacil buu kaaga dhalaalin warku waa sidaa waman zacama ruuxu sheegay ana aliimaana huwa alqowl iimaanku waa qowlka keliya walacmaalu waajibaadka af iyo adin laga sameeye kale ka dhaca jawaarixdana sharaa'icu jamcu shariica waa dhaqamadii iimaanka iimaanna waa gooni dhaqankiisuna waa gooni waa laba shay oo kala baxsan bay yidhaahdeen iimaanku waa shay gooni waa alqowl tanna waa axkaam laga rabo ruuxii sidaa yidhaahda inuu la yimaado farqu bayna الشhariicati wa bayna aliimaan ayib saasay dheheen fahuwa murjuun asaguna kan dambe odhanaya acmaashu waa sharaa'ic waa madhabka ashaacirada hore ay u badnaayeen waana madhabka maaturiidiyadu u badan tahay ragga hore u badnaayeen waana madhab ay la yimaadeen murji'at اlkuufa qaybo ka mida ah. ayib adu waa maxay waa murjia warkeed mid walbay suusan kugu dhuumanin buu raba inu israaciyo qowlu bilaa camal murji qowlu walacmaaluhu sharaa'icu murji wain zacama hadduu sheego ana aliimaana iimaanku laa yaziidu ma kordho walaa yanqusu isma dhimo fahwa murjiun mubtadic bidca la yimidoo baal maray sunnadii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo culammada muslimiinta wey waa hawl adag nimanka murji'ada ah ahlu الsunna wاljamaaca a'imaةu asxaabi اlxadiiث wاlأhar qodob muran kama qabaan qodobna waa isku maandhaafeen wuxuu hi ibn carafa aلtunisi almalik اlashcari wuxuu ihi ninkii eh, arday wakti dheer soo bixiyey darsiguu fadhiyey wuxuun u faa'iideyn waaya asaguna isma xurmaynin bui ardaygana muusa xurmaynin shareecadana meel buu kaga dhacay intan yartee matiga nin walbuu kaxaysan karaa raggiina badankiibaad kaxaysan kartaa in wuxuun lagu dayo marka lagu dardaro xoogu malaxayn iyo cusbe iyo suugeyn la raaciyo waa laazim haddii lasii badayna way bi'inaysaa laakiin wax yar baa aan ka tataabanayna markaynu khulaasayno murji'adu inay sunnadii baal mareen oy nebi maxamed iyo saxaabe iyo muslimiintii diintoodii hore khilaafeen sharcigana ay ka leexdeen mas'aladan iimaanka ah aصxaab اxadii muran kama qaban itafaquu وajmacuu calى أna اlmurjiaةa mubtadaca murjiadu inay mubtadicin yihiin oy sunnadii baal mareen oy niman liita yihiin oy xun yihiin oy cambaaraysan yihiin lam yakhtalifu waa asal aad ka duulayso waxay isku khilaafeen ma muslimiin ba mise waa gaalo war sahlan ma aha dalla soc alimaanu qowlu bilaa camal iyo aliimaanu huwa alqowl walacmaalu sharaa'icu aliimaanu laa yaziidu walaa yanqus wa inamaa huwa alqowlu faqad nimankaa taagan inay sunnadii baal mareen oo niman khariban yihiinoo ahlulbidaca muran ma laha waxaa laisku maandhaafay ma muslimiinbaa mise waa muslimiin mehe islaamka ku maxaamsadaa sheekhulislaam ibnu taymiya kutubtiisa wuxuu yidhaahdaa murji'ada irjaa اlfuqahaa waana ka haddaan hayna haddii alimaanu qowlan taagan kuwa jahmiyada way soo socdaan nimanka ayaga ah asxaabu اlxadiiث iyo a'imaة الsunna wax takfiriye ma jiruu yidhaahdaa axmed iyo kayrkii ma isan gaalaysiin kitaabkiisa shar xadiiثi jibriil ama alimaan اlawsط sidaasuu ku yidhaahdaa kitaabkiisa alimaam اkabiirna waa ku yidhaahdaa meelo badan buu ku celceliya marka kutubta la baaro kutubta idiin daabacane hadda kutubu sunana meel walba waxaad ka helaysaa in bacdu asxaabi اxadiid ay takfiirinayaan murji'aة الfuqahaa oo ninka yidhi iimaanku waa qowl bilaa camal ama sharaa'ic weeye acmaashu iimaankuna waa qowlka jamaaca min asxaabi اlxadiid baa islaamnimada ka saaray ninka u horeeya waa alimaam wakiic ibnu jaraax abu sufyaan aلru'aasi irjaaguna wuxuu ka yimid ciraaq asalkiisi reer kuufa bartaasuu ka soo booday niman fuqahaa oo cibaado badan oo zuhaada oo cubaada xaggana culamo ah shubha gashay ayaa keentayba sideeduba waxayna shubhadaa ka timid oy dhaheen sideeda waxaan rabnaa dadkan adduunka dhoobanee laa ilaaha ila allah muxamadu rasuululaahi leh inaysan niri ka afqurmin kulli jannada wada galaan barannabay naxariisasho iyo danqasho ay ummadda u danqanayaan ayaa keentay inay sunadii baal maraan ayagoo le kulligeenba ahlulahi baana soo ururiya axibbe ilaahay waynu gelaynaa ku dhuflaynaynabaa halkaa u geysay khawaarijna araf waxaa istaajiyey ma ilaahay baa la caasiyo lagu xadgudbahaya addoommaynu nahaye khaaliqiina abuuray ninkii in yar ku khaldama naartu tegahaya waana gaal nina dhanka ilaahay buu fiiriyo la weynaaday waana weyn yahay nina wuxuu fiiriyey dadkan islaamka sheeganaya nirid bayaysan ka afqurmi wax naga hadhaaya ma jiro kulli jannada axibba ilaahay nima meel buu fiiriyey iyadoo marka ijtihaadka uu jiro iyo asxaabulxadid waxay kuleeyi aday kuu taallaa nusuustu waxay ku siisaan ku siinaynaa niyadeeda wanaagsan eed leedahay ruuxna yuusan idinka khasaarin oo kulli dadku ha barbaxeen abaartan ha laga barbaxo iyo wuxuu le aday kuu taallaa ina way barbixi ina abaarta la hadhi adiladaa loo noqon wey waa fahanteen baan u malay alimaam wakic bnu jarax baa la weydiiye ka warran baa le qadariye ka waran oo nimankani iimaanku waa qowl bilaa camal ka waran ka warran baa la yidhi oo waxaad ka warantaaba le jahmiyo nimankani iimaanku waa macrifa faqad wuu ka hadlay markaasoo wuxuu yidhi wa huwa kulluhu kufrun buu inta aad soo sheegtay ninkani iimaanku waa almacrifa iyo ninka yidhaahda iimaanku waa qowl aan camal lahayn iyo ninka yidhaahda ilaahay subxaanahu wa tacaala uunkiisu waxay samaynayaan ma ogo markuu shaygu dhaco kadib buu ogaadaa intu wuxuu uhi wa kulluhu kufrun kitaabka adoon dad ka fiirin kartaa kutubu sunna ah ibnu bata ibaanihiisa shariica alajuri kitaabu suna lkhalaal kutubtao dhan bay ku taallaa ninka labaad wadaadka wuxuu geeriyooday boqol sagaashan iyo lixdii waa goorma boqol sagaashan iyo lixda wakiic ibnu jaraax shakowtu ilaa wakiicin beydkaad qaadi jirteen wadaadka loo tiiri jiray wy calaa khilaafin fi nisbat اlbeyt ninka labaad waa abu muscab الzuhri abu muscab الzuhri waa qaadigii madiino waa ardaygii maalig waa min rijaal اjamaaca waa shuyuukhu sita in culus weeye ninka isagu laba boqol afartan iyo kood yuu geeriyooday shaykhu اlmadiinati wa faqiihuha wa muftiha bilaa nisac bacda malik yuu ahaa imam daar hijra laba iyo ko wuxuu yidhi isagu aliimaanu qowlu wa camalu yaziidu wa yanqus faman qaala hayra hada fahuwa kaafir binafsihi iimaanku waa qowl iyo camal wuu kordhaa isdhimaa intaa waxaan ka ayn ruuxu ku qowle ku yidhaahda muslimba ma aha lafdi kale oo uu leeyahay jaamic tirmidina ku yaalla hadda meel dheer hawdoon jaamicu tirmidi min kutub sita soo ma ahayn wuxuu yidhi lafdiga tirmidi man qaala aliimaanu qawlu yustataab fain taaba wailaa duribat cunuquhu ninkii yidhaha iimaanku waa qowl toobadkeen baa la odhan waad diintii baad ka baxday hadduu niqniq yidhaahdo ununkaa loo gududan buuri halkay taagan tahay ninkii lahaa abaartan ha laga baxo muslimiinta kulligood hawa jannada ha galeen oo ahlulaahi baa nahay wanaagsan ay hawsha u geysay niyadii wanaagsanayd buba eedayba soo ma yustataafa in taaba wailaa duribat cunuquhu ajuri iyo ibnu batan naskoodu ijmaac bay soo guurinayaan inaysan dadka yidhahda iimaanku waa qowl bilaa camal aysan muslimiin ahayn hadalkii ajuri aan ku horayno oo dhintay saddex boqol sideetan iyo toddobadii hijrada alimaanu qowl duna اcamal wuxuu hi man qaala alimaanu qowl duna اlcamali yuqaalu lahu radadta اqur'aana radadta اlqur'aana wالsunnata wma calayhi jamiicu اlculamaaءi wakharajta min qowli اlmuslimiina wakafarta biاllahi اlcaiim saasaa lagu dhihi bu ninka yidhahda imaamku waa qowl aan camal wadanin waxaa lagu odhan buu idhi qur-aankii ilaahay baad ka hor timid oo sunnadii nebi maxamed baad diidday oo culummadu waxay isku raaceen baad dafirtay qowlkii muslimiintao dhanna waad ka baxday wa kafarta biاllahi اlcaiim radadta اlqur'aana wالsunnata wma calayhi jamiicu اlculamaaءi wakharajta min qowli اlmuslimiina wakafarta biاllahi اlcaiim mar kale wuxuu leeyahay wman lam yaqul cindahum bihada faqad kafar markuu ka hadlay asxaab اxadii wuxuu hi alimaanu qowl wacamalu yaziid wuu sharxay sidanay qabaan bu asxaab اxadii wman lam yaqul bihada cindahum sidan ruuxaan dhihin asxaab اxadii maxay u yaqaanaan faqad kafar ibnu baa sidaasoo kulu naskiisu hadda waa dheeriya isaguna maba akrin karaan moodaa wuxuu yidhi laakiin ixdaruu mujaalasaةa qowmi maraqu min اdiin aw mariqu min الdiin fainahum jaxaduu الtanziila wakhaalafuu الrasuul wakharajuu can ijmaaci culamaaءi اlmuslimiin wahum qowm yaquuluun aliimaanu qowl bilaa camal su u soo wada wuxuu yihi wakulu hada kufru وضalaalu وkhاariج بأhlihi can شhariicaة الإسlاam وqad أkfar اllah الqاa'la bhadihi الmaqاalaaت fي kitaabih والrasuul fii sunatihi وجamاcaة الculamaaءi bاtifaaqihim idan ibnu baطa iyo ajur maxay soo guurinayaan muslimiintu inay asxaab اlxadiid ku ijmaaceen in la gaalaysiiyo murji'aة الfuqahاء iyo irjaagii fuqahada waayo hawl iska culus weeye waxaa kuu soo hadhay karaamiyo karaamiyo weligeed mayda maqal baan u malayn in la gaalaysiiya iyagu alimaam ibnu khusayma iyo cabaas ibnu xamza iyo waad la yidhaahdo xusayn min fadl اbajli yaa waxay yidhaahdeen alkaraamiyaةu kufaaru yustataabuun fain taabuu wailaa duribat acnaaquhum juzaqaani kitaabkiisa alabaطil wاlmanaakiir wالصixaax wاlmashaahiir صafxada afar boqol konton iyo saddex baa laga fiirin karaa takfiirinta karaamiyo masaladu marka waa masale khilaafka culus u yaal calى aqali taqdiir haddaan shaekhulislaam ibnu taymiya u dayno khilaafka inuu anu khilaafka ma arag meel ay leeyihiin asxaabu اlxadiid murji'adu waa bidcaba ha ku dhaceen la gaalaysiin maayo ma arag aharka axmed loo tiiriye uu ku difaacana waa daciif sanadkiisa waaa ku dacfi baa ku jira waa un laba qaybood intaan arkay wadaaddo tabdiiciyo oo aan u bixin ma muslimiinbaa mise waa gaal aan u bixin oo siday u badan yihiin ragga ka hadlay murji'at fuqaha ka hadlay u badan yihiinah iyo wadaaddo caddeeyo carabka ku dhexjiyey inaysan muslimiin ahayn bisababi haadihi اlbidca oon hadda wax kaaga sheegay xumaydi baan ka tegey oon laftigi in la raaciyo ay ahayd dhibba ma laha ama shekhuislam ibnu taymiya hawshuu sheegay anigu ma arag way isku waafaqeentaa iyo axad takfiriye ma jiradaasi waxaan u malaynayaa waxaa ku jira bombonin waxaa la yaab leh shaikhulislaam kitaabkiisa kitaab اliimaan safxada شhan boqol afartan iyo lix wuxuu ku leeyahay ninkii fiiriye bidcada khawaarijta ama si fiican u dhugto oo diintana yaqaanoo fiiriya bidcada murji'ada wuxuu ogaanayaa buu hi annahaa mukhaalifa lidiin الrasuuli biاlطiraar naskiisa haddaan akriyo kul man taأmala ma taqulhu اlkhawaariجu wاlmurji'aة fi macna اliimaan calima biاlطiraari annahu mukhaalifu lلrasuul وyaclamu biاlطiraari ana طaacaة اllahi وarasuulahu min tamaam الإimaan وأnnahu lam yakun yajcalu kula man أdnaba danba kaafira suuqi wade wuxuu hi fakila اlqowlayni mima yuclamu fasaaduhu biاlطiraari min diin الrasuul maxaa dhiman marka u yahay wuxuu caddeeyey bidcaة الkhawaariج oo ay takfiiriyaan ruuxii macsiya ku dhacay ruux zinaystay ama been sheegay ama khamre cabe waa gaal bay leeyihiin naar buuna ku waaraya hadduu sidaa ku dhinto haddana waa gaal in la dila ah bidcada noocaasa inay diinta khilaafsan tahay si aan shiki lahayn bannaankay taallaa nebi maxamed ninka khamre caba uu karbaashi jiray ninkii zinaysta hadduu muxsan yahayna wuu rajmin jiray hadduu kalena uu karbaashi jiray waana lagu tukan jiro nin muslim ahaan baa loola dhaqmi jiray kii waxaada gacantaa la goyn jiray toobadkeenaa la odhan jiray muslimiintay ka tirsanaayeen ha la gaalaysiiyo waa waxaan diinta nabi maxamed shuql ku lahayn ruux macsiyo keliya ku dhacay sidoo kale murji'at اlfuqahaa iyo irjaagu in la yidhahdo iimaanku waa un waadh besoo lagu hadlo oo salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakawaadkii iyo khayrkii lagu barakoobay iimaanba ma aha ayadna wuxuu yidhi inay diintii naxu khilaafsan tahay waxaa la ogaanayaa shikila-aan macluuman bilidraari min diin rasuul bidcaday ku jireen inay intaa la egtay xoog badan tahay oy mukhaalifa lidiinina ay tahay qaطcan wa yaqiinan beliba ay tahay daruuro tahay khilaafkoodu ayuu sheekhu gaadhsiiyey wuxuuna yidhi wax tagfiriyey ma arag suuragal ma ah bidcadu halkaa inay gaadho xaggana laisku gaalaysiin waayo suuragalba ma walidaa anugu ma arag almuhim wadaaduu ninka aamuso tabdiican ku gaabsada oon takfiirin iyo cadamu takfiir midna aan laga hayn nas aan ujeedaa iyo nin saraxeeya iyo nin ijmac soo guuriya isu dhex yaalaan intaan kolley ka warqabo wuxuu idhi sheekhu wain qaala hadduu yidhaahdo ina aliimaana yaziidu waa kordhaa walaa yanqusu isma dhimo faqad qaala asna wuxuu ku hadlay biqowli murjiati murjiadii qowlkeedii buu la yimid hadduu yidhi waa kordhaa laakiin isdhibi maayo qowl murjiu la niman murjio loo yaqaana hasaaniyu hasaaniyu atbaacu hasaan almurji nin hasaan lo odhan jiro murji ahaa baa sidaa qabta waxay leeyihiin iimaanku wuu kordhaa sax laakiin isma dhimay dheheen hal leebel buu taagnaanaya war shaygu hadduu nihaayena wuu yeelan nuqsaanna wuu yeelan ziyaadana wuu yeelan waa shay aan caqliba diidanba ninkaasaa sidaa asagu qaban alimaanu yaziidu walaa yanqus sidaas wuu kordhaa laakiin isma dhimabood alimaamu maalig ba waxaa loo tiiriyaa inuu yidhi iimaanku waa kordhaaye isma dhimo waxaana u tiiriyey zabidi kitaabkiisa mxuu ahaa itxaafu saat almuttaqiin ixyaa uu ku sharcay iyo wadaadda mutaahirna waa khata maali wuxuu ka sugan riwaayada cabdulahi bn wahab iyo ibnu qasim inuu iimaanku waa kordhaa wuxuuna ka gaabsan jiray inuu ku daro wayanqus ka gaabsan jiray waagi dambe markuu sunadii iyo adiladii dhex galay oo gaamuray wuxuu yidhi alimaanu yaziidu wayanqus waana riwaayada cabdirazaq asancaani uu wariyo macn ibn ciisa alqazaaz ayb riwaayadiisi weeye waxaa kaloo sidaa wariya cabdullahi bn naafic suwayd ibnu saciid waana ashharu riwaayaati cinda asxaabi maalik labada riwaayana waaa cabdinur kutubta ku sheega marka cabdillah ibn maarag iyo ibnu mahdina waxay ka jeclaayeen yanqusta in la yatafaadal alimaanu yatafaadal iimaanku waa kala badan yahay waa kala kordhaa naqsigu waxay dhaheen kelimatun axsan min kelime maka yar naga yardaysaan tafaadul haka laga cabiro ma aysan diidi jireen waa kala doorasho laba era inaad kala door bido kelimatun bay dheen axsanu min kelima alimaanu yatafaadal meeshaad ka cabirayso yaziidu waa yanqus naqsigaasay ka yar sarigteen baa la sheegaa almuhim nin imaamo imaam sunay ka sugan tahay inkaaru naqsi ma jiro tawaquf oo horreeyo limaalik iyo ihbaat dambeeyey iyo tafaadul in la cabiro oo la yidhaahdo kelimatun axsanu min kelima laakiin in la yidhahdo iimaanku ma nuqsaamo la jasmiyo hal imaamay ka sugan tahay ma jiraan aimatu sunna sidaasuu kuu yidhi waa qowl murjic saasuu kuu yidhi <clears throat> wuxuu ihi sheekhu waman lam yara ruuxaan qabin alاstinaaءa fi اliimaani iimaanka inuu soo reebto oo marka la yidhahdo ma mumin baa tahay dhihi waaya in sha allah mumin baan ahay arju waan rajaynayaa waan isleeyahay allah saxaal og afgobaadsan waaya fahuwa murjiun asaguna waman lam yara اstinaa ay jawaaz اstinaa'i wey maadaama salafiyadu isku khilaafsan yihiin wujuubka iyo jawaaska waxaad ku xambaaraynaa suu warku u noqo war mujmaca jawaaz waman lam yara ruuxaan aragoon qabin jawaaz اlistinaa'i fi اliimaan fahwa murjiun waa murji buu i sheekhu wuxuu uhi waman zacama ruuxii sheega ana iimaanahu iimaankiisu inuu lamid yahay ka iimaani jibriil jibriil bal meesha la farnahayo eeg cabdiraxmaan mahdi waxaa lagu yidhi niman baa sidaa yidhi ilaahay baa subxaanaه wa tacaala jibriil nabigiisa aan la simin buuhi war nimanku wuxuu tallaabo dheera inahu laqowlu rasuuli kariim dii quwati cinda di lcarshi makiin muطaacin ثama amiin intaa yay u dhacaysaa jibriil bay u dhacaysaa subanaha maxaa laga yidhi wamaa saaxibukum bimajnuun kaf iyo kala dheeri wey bu cabdiraxman mahdi duul xidigaha la geeyey buui xidiguuna joogaa nebi maxamedna eedi bilaashkeedii macandarayd baa laga difaacay oo ilahay rasuulkiisii buu difaacday wamaa saaxibukum bimajnuun idan addoonkii ilahay halkaa dhigay baad faranaysaa nin la odhan jiray muxuu ah fahdaan muxuu ah mise magaciise ma xusuustee iyo wuxuu yidhi ma fahdaan iyo jibriil baa isku iimaana fahdaankuna waxaa le waa nin khamraba aan ka hadii kor saaranba aroortii buu saaran yahay galabkii buu muqlaysan yahay fiidkii buu dhadhacahayaa wuu ku waaberiisan wuu ku qureeco wuu ku suxura wuu ku qaday kan fahdaanay wuxuu jibriil baa isku iimaana bidcadaa bidca lamida diinta maba soo marin bu saa darteed asalaf الصaalix bidcaة اlkhawaarij iyo bidcaة اlmurjia waxa oga darayd bidcat murjia irjaagaa ka daran khuruujka biitifaaqi aimati الsunna khawaarijtu maadaamay u soo horeeyeen ahlubidca oy soo horbaxyeeyeen axaadiis badan baa fooda nabigu ka geliyey oo lagu dhuftay waramo badan baa ku dhacay laakiin dhibaatada diinta islaamka naafada loo geysan iyo dhaawaca waxay dhaheen a'imaة اlxadiiث alirjaaءu akhطaru waashaddu min alazaariqa wاlkhawaarij tarakat murji'aة الdiina ka hawbi saabiriyin mare halhal ah oo farweyn ah oo wax walba uu soo geli oon biyo celinayn oon laydh kaa celinayn oo qashin celinayn oo khariban bay ka dhigeen diintii gotargaaloo adag oo gingiman oo waaa la wax walba qaadahayo oo wax geli kara usan diintu diin adag inay noqoto baa la doonayay marka saasay ka dhigeen saas gambadii muxuu ahaay ilweynta ahayd bay ka dhigeen iimaanuhu ka iimaani jibriil ninka yidhaahda aw ilmalaaikati buu la iimaan yahay yidhaahda fahuwa murjiun asagu waa mubtadic waahbatu weli waa ka daran yahay min almurji waa mid murjia kasii dar ayaa kala darane naaru way kala subxaana laystaan fahuwa kaadib waa beenaalo buu ihi iska bada intaan irjaa lagaa beenaalo wey sidaa darteed salafka takfiriyey murji'adu nawcu kufrihim waa atakdiib maxaa takdiiba ah? sababku waxaa weye ilaah iyo rasuulkiisibaa leh kutubta kitaabka iyo sunada inuu camalku iimaan yahay camalku inuu iimaan yahay oo afcaashu ay iimaan tahay oo iimaanku kordhayo oo hoos isdhimayo idan ninkii nusuustii beeniye baalmara leexiyo taxriif waa ma waa mukadib jaaxid kufrigu waa kufru takdiib waman zacama ruuxii sheega anna anna annaasa dadku laa yatafaadaluuna kuma kala sarreeyaan yidhaahda fi liimaani iimaanka faqad kadaba been sheegay naskaasi macnihiisu wuxuu idinku qoranya caqiida طaxaawiya wa ahluhu fii aslihi sawa abu jacfar aلطaxaawi waa murji murjiat اlfuqaha buu ku jiraa idan ninkii yidhahda dadku iimaanka kuma kala sareeyaanoo waa siman yihiin waa beenaalo buu ihi wuxuu usii jeeda waa maxay murja waa ka daran yahay ila horaan bu ku soo yidhi wa akhbatu waa ka liita waa ka xun yahay min almurji'i fahuwa kaadibun kana waa beenaalo wey see loogu sinaan ninkii maanta islaameen xoogo u meerina salaada wuxuu ku tukan lahaa iyo sideetan jirka salaada ku ciroobay sunnada ma isku imaanba odagay sideetan jirka salaada iyo sunnada iyo diinta ku ciroobay iyo caqiido wanaagsan iyo wadaadka sawaaxilga intu soo gala aan u qabanay cabdinuur u qabanaya tawxiidka miyaa isla iimaan ah isku aqoonna ma aha isku camalla ma aha isku diinna ma aha xagga waxau dhanaa dhaqankaan ujeedaa ninkan hadduu inoo bilaabaya baasha allah u barakeeyo khayrna allah siiyo nina waa uu ku gaamiro uu ku biyo dhigayba isku mid ma aha marka dadku iimaanka kuma kala sarreeyaan ninka yidhah beenaale waxba la weydiin maayo waman zacama ruuxii sheega ana almacrifata tanfacu fi اlqalb ana almacrifata aqoontu keliya ilahay inaad qalbiga ka garato ood rasuulkiisa qalbiga ka garato ood malaa'igta iyo aakhare qalbiga ka ictiraafto keliya tanfacu fi اlqalb macrifada qalbiga ku jirtaa wax tarayso iimaan dhab ah oo naar lagaga badbaada oo janno lagu mudan yidhaahda fa haada wuxuu yidhi cafwan wain lam yatakalam biha yuusan ku hadlin biiimaankii macrifadii qalbigaada ku jirta waxa aad garatay so in dibnaha laga hela ma ah waxa uurkaada ku jira afkaada ha ka soo baxo dibnahaada ha laga arko kadibna waxaad ku qawshay dhaqan ahaan nagu tus haddii kale waxa waad iska sheeganaysa فهو kaasi جahمiy waa jahmi murji ma aha ninkan asagu jahmi jahmnu saban wadaad la yidhaahdo oo muxuu ahaaye cajami ah asalkiisu oo bidca la yimid dhib badan dhan walbaba saamaysa waagi dambe haddana waxay naga khusaysaa middan iimaankay wuxuu yidhi aliimaan huwa almacrifa adoon ilaahay ashahaadanin oon rasuulka qirin afka aan ka qirin oo wax xaqa dibnahaada aan soo marinin haddii qalbiga aad ka garanaysa rasuulku inuu xaq yahay ilaahayna uu xaq yahay qalbiga aad ka garanayso afkana aad saarato maalinka ayadaa ilaa intaad ka dhimanna weligaa bujudho aan lagaa maqal wax xaq iyo khayr ah maxaa tahay buu yidhi mu'min kaamil iimaan baa tahay jannadaanu waa iska diyaar bu ninkaa wey ninka hadda laga hadlay waman zacama ruuxi sheega ana almacrifata garashadu iyo aqoontu tanfacu fi lqalbi qalbig qalbiga ku jirta waxbay taraysaa ana almacrifata fi lqalbi tanfac saasay ka dhiganta أن المacriفaةa في الqلب macriفada qalbiga ku jir tanfac waxbay tari ruuxii oo naarbay ka badbaadin janna ku gelahaya wain lam yatakalam biha yuusan ku hadlinbe fahwa jahmiyu jahmiyo warkooda iska kooban yahay ayagu waa nimankaas waxay gu aliman almacriف waxaa la ibliis baa marka mumin oo fircoon baa mumin oo ilan fircoon u yaqaana ilaahay wajaxaduu biha wastayqanata anfusum ظulma وaculuwa abu jahl iyo abulahab iyo kuli ya waxay noqon hayaan muminiin fainahum laa yukadibuunaka walaakina aalimiina baayaati la yajxaduun abu aalib baa jannada ku dhufleen markaa iyadoo mu'mina maxaa jira nabigu inuu xaqiga wuu ogaa bal wuubu ku adimayba wuu ku garo ku gebiyey nabiguba difaaco garab istaagay idan ibri ibliis muxuu yidhi rabbi bimaa aqwaytanii muxuu daba dhigay rabbi bimaa aqwaytanii rabbi faandirnii wuu ducaysan hayaaba ducadii baa laga aqbalahayaa maca dalika haddaad maanta tira ibliis baa mumina soomaali maxay ku leeyihiin ibliis hortii baad gaal ahayd bay kuleeyihiin ayagaa ku dhiiba iyadoo lagula way ogtihin waxa way yaqaanaan idan marka jahmi baa jahmi warkiisu waa warkaas jahmi warkiisu halkaasuu taagan yahay sidaa darteed jahmiyadu inay inaysan muslimiin ahayn iskumaysan khilaafin asxaabu alxadiid iyo murji'at اlfuqahaa murji'aة اfuqaha waxay leeyiin aljahmiyatu waa kufaaru fii baabi اliimaan lannahu maxaa yeele waxay dhaheen iimaanku waa almacrifa alqalbiya faqad murjia ka subxaanlaysanaysa murjiada hadda aan soo marayne la yidhi islaamba ma aha wadaadana ay dhaheen waa ahlulbidac un mooyeyne ma gaaloobin nimankii baa waxay leeyihiin afka duubaya oo ma kuwana kuwan anagu isku meel ma mari karro balayaa ku dhacdee nimankaasa afka duubay wadaadkii la abu cabdilah maxamed nasr almarwasi kitaabki tacdiimu qadr الsalaa صafxada afar boqol lixdan iyo toddoba wuxuu leeyahay waqad jaamacatna fi hadihi اlmurji'aةu kuluha calى ana اlإqraara bاllisaani min اliimaan ilaa firqata min اljahmiya kafarad cindana wa cinda اlmurji'ati jahmiya wuxu uhi way gaalooda annaga agtaayada haddaan asxab xadidna waa cinda almurjia aydna way gaalaysiiyeen bu uri maxay ku gaalaysiiyeen bizacmihim ana aliimaana huwa almarifa huwa almacrifatu faqad la soco haddaba taana waa faa'iida ku anfici ninkii iimaanku waa macrifatun faqad waa kaafirun cinda almurji'ati wa cinda asxaabi اlxadiid waa laga wada socdaa taas ibnu taymi uu sheegaa wuxuu leeyahay jahmiyadu waxaa takfiriyey fii baabi اliimaan axmed wakiic abu cubaydna waad kusoo marteen kitaabkiisa iimaanka asna waad kusoo marteen isagoo takfirinaya qadiyadda marka qadiyad adag weeye iimaanku marka ma tacaaw waa yardahaan u malaynaya laakiin in yar baa i dhiman insadan kuma dari karo maxaa iimaanka ka dhiman nimankan marka iyagu aafadooda waa maxay waxayba dhi iimaanka waaba halkan bas hadalba looma baahno nin walbaa gara middaa inaysan diinta nabi maxamed shuqul ku lahayn oy beri ka tahay o ka takooran tahay waman zacama ruuxii sheega annahu mu'minu cinda allah ninku yidhahda anigu agta ilaahay agtiisa mu'min baan ahay oo asagoo anu mu'min baan ahay muu taagnaado ila bidca bidca waa dhaantee wuxuu ihi maye inad deeqday intaasi muminu cinda allah ilaahay agtiisaan mumin ka ahay mustakmilu liimaani iimaanka dhammaystirta weliba waaban gingimana waan buuxaabu wax gadhaban ma jiro fa haadaa min ashnaci qowl murjia bui kani waa maxay waa min ashnaci qowl murjia murjia qowlkeeda kii u liitay wey ashnac ki u cambaaraysnaa wey iyo wa aqbaxi kii u xumaa kana u sii daranoo u xun weeye ka hore jahmiyada ka daran midka jahmiyada ogu liita laakiin wuxuu ku yidhi murjiu ka hadla hadshekh murjiadaas sii kala daran jahmiyadu iyo murji'aduna way kala saaraan asxaabu alxadiid waa laba kala baab oon isa saarayn marka insha allahu tacaala wixii ka dhiman baab alqadar habeen dambe insha allahu tacala inooda wallahu aclam